bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin icmaal اlmasdar masdarka camalsiintiisa uu baab yahay qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala bficlihi اlmasdara alxiq fi اlcamal mudaafا aw mujarada aw maca al in kaana ficlu maca an aw maa yaxul maxalahu walismi masdarin camal wa bacda jarihi aladii udiifa lah kamil binasbin aw birafcin camalah wa jura maa yatbacu maa jura waman raaca fi litbaaci almaxala faxasan markii musanifka uu ka soo baxay mansuubaadkii iyo majruuraadkii marka inta wuxuu rabaa inuu noogu ogeysiiyo alasmaa alatii tacmalu camal alficli marka asmaadaas way badan tahay min beyniha almasdar iyo isim faacil isim mafcuul sifa mushabaha ismu lficli waa noo imaa doontaa tibaacan iyadoo israacsan kulligeedba marka maanta wuxuu ka bilaabay masdarkii buu ka bilaabay lianna almasdara kamaa qiila ou kamaa sumiya masdaran lisuduuri alafcaali waalawsaafi minhu sida raajixa asaas wa bimilihi aw ficlin aw wasfin nusib wa kownuhu aslan lihadayn intukhib yaana soo dhaaftay markaasuu musanifku meeshan wuxuu leeyahay bificlihi lmasdara alxiq fi lcamal mudaafan aw mujaradan aw maca alxiq haleeshii almasdara masdarkii waxaad haleeshiisaa bificlihi haleeshii fi lcamali camalka ka haleeshii bimacnaa ficilkii waaad masdarkii waxaad kala mid dhigtaa ficilkiisa asiga laga soo qaaday camalka aad siinaysay masdarkana si marka waxa weeyaan in kaana alficlu mutacadiya limafcuuli falmasdaru kadalik wa ilaa mafcuulayni falmasdaru kadalik wa lam yakun alficlu mutacadiyan asla falmasdaru kadalika laa yatacadaa markaasuu wuxuu ku leeyahy alxiq haleeshii fi lcamali xagga shagada waxaad ka haleeshiisaa almasdara masdarkii bificlihi ka haleeshiyey oo kala mid dhig mudaafan xaal uu yahay masdarkii mid la idaafeeyey aw mujaradan xaal uu yahay mid laga dhartiray al aan wadanin aw macal xaal uu yahay saddexda xaalaba kama baxsano masdar mudaaf inuu yahay hadduu mudaaf yahay al ma geli karto ama mujarad waay oo waay ama al buu wataa markuu yahay masderkii waxaad kala mid dhigtaa ficilkii xaggii shaqada kala mid dhig marka alxiq haleeshi almasdara masderkii bificli haleeshi fi lcamali ka haleeshi mudaafan xaalu yahay masderkii mid la idaafay aw mujaradan xaalu yahay mid laga dhartiray oo macnaha idaafo iyo alba aan wadinin aw macal xaal uu yahay al asigoo wato intaba camal si sidaad u leedahay mathalan idrib zaydan yaa waxaad dhihi kartaa darban zaydan zayd garaac fiiri marka darbantii qaamat maqaama darb wa alxaqtahu fi lcamali fakama ana alficla yansibu mafcuula fakadalika haadaa sidaasay lamid tahay markaasuu aqsaamtiisa kuu sheegay musdarkii inuu yahay inuu mudaaf yahay waxaad leedahay cajibtu min darbika zaydan cajibtu waan la yaabay min darbika garaacitaankaada zaydan darbigii waxaad u idaafaysa kaafki waxa waaye min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi darbika garaacitaankaadi faacil waa kaaftaas bilmacnay faacil ka tahay markaa zaydana waa lagu nasbiye ayib waxaa kamid ahayd qur-aankii walowlaa dafcu llahi اnnaasa bacdahum bibacdi lafasadat اlard walowlaa dafcu llahi fiir dafcu llahi annaasa ilaahay haduusan reebi lahayn annaasa dadkii bacdahum bibacdin haduusan ku roobi lahayn oo dadka xumaanta falaa dad fiican oo wanaaga falaa aysan hortaagmi lahayn la fasadat il ard waxa weyaan dad oo wanaaga u taagan in la helo waa sidii fasaadka dadka wada lagu hartago watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi dafcu llaahi dafcidii markii mubtada la ecraabo iyo dafcu mudaaf allahi mudaaf ileyh min idaafati lmasdari ilaa faacilihi annaasa mafcuul masdar baa laleeyahy marka jawaabtii lowlaada fiir lafasadat ilardudaas waa ayib waa kaas min idaafati lmasdari ilaa faacilihi ama alif iyo laabu muwataabo waxaad leedahay cajibtu min adarbi zaydan min adarbi garaacidaan ka yaabay zaydan la garaacay nin garaacid mutamahayna maxaa dhacay baad leedahay min adarbi faacilkii meeshi waa ku qarsan yahay zaydana mafcuulkii wa waa asigoo alwata weeyaan marka masdarka waxaa lagu leeyahay inuu asoo mudaaf ee la camal siiyo yaa ka badan asoo munawar in la camal siiyo asoo mujarad min alwa idaafa in la camal siiyana asigoo alwato yuu kasii badan yahay marka sidaasay u tartiibsan yihiin akharuhaa camala almudaaf huma almunawan huma almuxalaa bilalif wallaam wa min icmaali اlmunawani waxaa ka mid qowluhu tacaala aw iطcaamu fii ywmi dii masqabati yatiiman aw iطcaamu quudin fii yowmin la quudiyo yowmkoodii masqabatin gaaji u saaxiba yatiiman la quudiyo iطcaamun yatiiman iطcaamun quudin faacilkiisuu ku qarsan yahay hoos yatiimanna mafcuulkiisii waa marka sidii acama miskiinan ama acama yatiiman aad u dhihilay iyaad kan u leedahay yani isku macno waayo manaa xagga macnaha ومن ذلك قول qowl بضرب بالسيوف رؤوس قوم qowmin هامهن عن المقيل ilmaqiili waxaa nagula yaqaanaa geesinin buu leeyay bidarbin garaacitaan bisuyuufi aan ku garaacno ru'uusa qowmin qowm madaxyaalkooda azalnaa haamahuna meeshay ka hurji jireen waa zuulinay can ilmaqiili macnaha markii qoorta la gooyo macnaha meeshii ay ka hurdi jireen maxalkeedii waa madaxyaa lagala jeeda marka fiiri bidarbin bisuyuufi aan ku garaacnay ru'uusa qowmin ru'uusa mafcuulkaas oo darbiga a waay isagoo munawan ah oo idcaamunay lamid tahay bidarbin garaacitaan bisuufi aan ku garaacnay ru'uusa qowmin aan ku garaacnay ay noqona badaas oo bisuif ku jirta <coughs> waxa weeyaan waa badii macnaha isticaanada ahayd bisuyuuf marka masderkii waa ka intaasoo dhan mithaalkoodii waay asoo alif iyo laam watana waxaa lagu miithaaliyay qowlu shaaciri daciifu nikaayati acdaa'ahu yakhaalu lfiraara yuraakhi lajala daciifu nikaayati inuu macnaha baqdin geliyo waa yartahay acdaa'ahu cadaadiisa inuu macnaha nikaaya atankiin waxaa la layihaha cadowga markii dhaawaci dhib loo geysto yakhaalu lfiraara wuxuu u malaynaa cararitaanka waa dagaalka laga cararo yuraakhi lajala ajalka dib inuu dhigayo marka daciifu nikaayati acdaa'ahu waxa weeyaan annikaayadaas yaa masdar ah acdaa'ahu uu cabsi geliyo ama uu dhib u geysto marka annikaayad al baa saas lagu sii marka waxaa laleeyahay masderka markuu camal falaa waxaa u shardi ah eh, anlaa yakuuna musagaran inaan inaan linuusan musagar ahayn musagar bimacnaa darban hadaa durayb la yidhaaho la tasqiiriyo waxba camal fali maayo anlaa yakuuna almasdaru damiira yarjicu إلى masdarin falmasdar اlasl huwa aladi yacmal lakin damiirkii sida qowlka raajixa ma samaynay kadalika anlaa yakuuna almasdaru maxduudan oo darba iyo جلسة iyo qitla oo kale inaysan noqonin masdarulmara la yidhaahdaa intaas haddii uu ka badbaado al aslu waa camal falay musanifka shaarix ibn caqiil wuxuu hadana u asigoo alki fa inaka wataأbina curwata bacdamaa dacaaka wa aydinaa ilayhi shawaaricu fa inaka adiga iyo wataأbiina amaanitaankaada curwatan aada amaanto bacdamaa dacaaka markuu ku yeeray gadaasheed walxaal aydinaa gacmaheenana shawaaricu ilayhi ay u jeedo wax macno ay leedahay mala tabiin waxaa la yihahdaa qofka markuu dhinto waxaa amaanta loo tiriya marka Eh, wuxuu leeyahay markuu ku yiri ninkii anagoo dagaalka ku hayno oo ina dilna rabno markuu ku yiri ibadbaadi oo aad ka carartay hadhow markuu dhintay inaad ammaantay wax macno ay ku fadhisa ma jirto marka fa inaka watabiina curwatan atabiinadaas weeyaan inaka watabiina tabiintii waxay ku cadfan kaafkaas oo inaa eh, curwatan mafcuulkii tabiinta a ah waay jawaabtana oo beydkana waa maqan yahay oo waxaa weeye beytka dambe uu ku xeran yahay waxaa lamid ah hadana qowlu shaaciri laqad calimat ula lmugiirati ananii karartu falam ankul can darbi mismaca laqad calimat waxay ogaatay buu ku ula lmugiirati ula alxarbi alatii aqarnaa fiiha wa dagaalkii ugu horeeyey ananii karartu inan soo laabtay oo falam ankul maka ma ka daciifin can idarbi garaacitaankaygoo mismacan aan garaacanika la yidhaahdo kama daciifan buu ku leeyahay marka addarbi oo masdarka ah mismacan in magaciisa waayo lagu garaacay mafcuulkiisii waa ayb marka sidaasuu wuxuu ku leeyahay alxiq almasdara fi lcamal mudaafan aw mujaradan aw maca al markaasuu wuxuu yiri in kaana ficlu maca an ow ma yaxul maxalahu walismi masdarin camal laakiin goormaa masdarkii uu shaqayn karaa in kaana ficlun haddii uu yahay ficilku maca an wato ow maa maca maa wato yaxulu inuu degi karo maxalahu maxalkiisa inuu degi karo wa camalun camal baa u sugnaaday lismi masdarin ismu masdar camal buu leeyahay waxaa lagu leeyahy masderkii markii la camal siinayo waxaa la rabaa ina ficil iyo an iswadato inay booskiisa dhici karto marka haddii hadda fiiri darban zaydan haddaa tiraahdo waxa weeyaan an darabtu zaydan waa dhici kartaa oo ficil iyo an iswato inuu booskiisa degi karayaa la rabaa haddii ay degi wayso macnaheedi waxa weeyaan eh, masderka shardigiisoo waay oo waxaad leedahay markaas eh, cajibtu min darbika zaydan haddaad tiraahda cajibtu min an darabta aw min an tadriba zaydan gadan an iyo tadriba aw cajibtu ma darabta zaydan aw mima tadribu zaydan ayaad leedahay inay macnaha inay maa iyo an iswata ay degi karta wuxuu ka ixtiraazayaa haddii masdarkii bimacnaa xadath maadi uu ku tusiyo oo aad tirahdid cajibtu min darbika zaydan amsi haddaad tirahdid waxa weeyaan eh, ishkaal baa ku jiro oo bilistiqraa waxaa lagu ogaaday masdarkii haddii uu maadi yahay oo xadath maadi uu ku tuso inuusan camalfalaynin sidii isimka faacil noo imaanaya uu la mid yahay marka sidaas buu ku leeyahay waxa weeyaan in kaana ficlun hadii uu yahay ficilku maca an wato aw maa wato mima cajibtu mima darabtu eh, cajibtu mima tadribu zaydan yaxulu maxalahu haddii u degayo waay wa camalun baa lismi masdarin u sugnaada ismi masdarkane sidii masdarka uu camalfali kara uu camalfalaya ismi masdarka waxaa la yidhi waxaa lagala jeedaa horta ismu lmasdar waxaa weeyaan an yakuuna xuruufu lmasdar anqasa min xuruufi ficlihi oo haddii aad tiraahda ikhtasaltu ghuslan haddaad tiraahda ficilkii oo ikhtasala ahaa oo khumaasiga ahay masdaraa laga keenay oo ghuslan ah ghuslan hada biictibaari ikhtasala ismu masdar bay noqonaysaa lianna xuruufa almasdari aqalu min xuruufi lficli tawada'a wuduana tiri wuduan aqalu xuruufa min tawadaa laakiin adaalida ikhtasala ikhtisaalan tawadaa tawaduan akrama ikraaman haddii layihahdo masdar kaamil awaa lianna xuruufa alficli bikaamiliha mawjuuda fi lmasdar sidaas ismu lmasdar horta la yidhaahda marka hadda fiiri musanifka siiqati tamriid camal uu ku sheegay walismi masdarin camal ismi masdarna waa shaqaynaa buu ku yiri bimacnaa waxawa khilaaf shadiid ah ka jiro qolada basriyiinta ah waxaa laleeyahay hadii ismu masdarka miim uusan wadanin waxa weeyaan ma camal falay haddii ay masdar mathalan eh, makrama iyo musaab iyo eh, maqtal iyo haddii uusan saas ahayn masdarka hadduusan miimigaas wadanin ismu masdarka malano miimkaas tucawiduhu maa faqada basriyiinta iyo kuufiyiinta masderka haduu miimi yahay oo ismu masdarka haduu miim yahay waa isku waafaqsiin oo waxaa laleeyahay adaluumun ina musaabakum rajulan eh, macnaha eh, ma waxaan dulminay haddii ay tahay midka aan asiibnay rajul inuu yahay ana musaabakum rajulan fiiri markaan musaabadaas oo masdarka ah mudaaf ilaa kaafihi rajulan ou nasbistay waa laisku waafaqsan yahay maa cadaa haada hadduu masdarka miimi ousan ahayn ismi masdarna uu yahay kuufiyiinta waxay leeyiin ma camal falay may waxaan dhihi lahay basriyiinta ma camal falay bay leeyihiin kuufiyiinta waxay qabaan wuu camal falayaa markaasay shawaahid u keeneen wa calayhi musanifka munsif weeyaan marna kuufiyiintu ku raaca marna basriyiinta markuu fiiriya shawaahida alatii waradat fi icmaali ismi lmasdari kathiira dahaba madhab alkuufiyiina huna oo wuxuu ri ismu masdarka camal buu leeyahay sidaasuu ku yiri ayib markaasuu wuxuu iri walismi masdarin camal amhiladiisa marka maxaa kamid eh hadda fiire acطaa caطaaan hadaa tirahdid acطaa caطaaan hadaa tirahdid caطaaan acطaa masdarkeeda xaqiiqa icطaaan waay laakiin caطaaan hadaa tira hamzadii hadda ficilkii acطaa ku jirtaa ka maqan ismu masdara laleeyahay markaasaa waxay yidhaahdeen min alamhila alati tadulu calى icmaali ismi اlmasdari kacaml اmasdri qowl الshaaciri akufra bacda radi اlmowti canii wa bacda cطaa'ika miata ritaaca akufran ma igu gaaloobaysaa oo macnaha macruufkii aan kuu sameeyey maad inkiraysaa bacda radi اlmowti canii markan aan mowtka kaa celiyey macnaha adoo lagu dil rabo markaan kuu gargaaray iyo wa bacda cطaa'ika siismadaada gadaasheedo almiata ritaaca aan ku siiyey boqolkii halaad markaan ku siiyey miyaad igu kibirtay saasuu leeyahay waxa weeyaan aritaaca waxaa lagala jeedaa hiya alatii tarca anoo macnaha kuu gargaaro lagu dili lahay ku badbaaday oon boqol halaadoo geelna aan ku sii miyaad haddana igu sii dagaalay aada igu sii murmaysa haddana marka fiiri wa bacda cataa'ika siismadaada gadaasheedu almi'ata aan ku sii cطaa'igii hadda ismu masdar waa liannahu min min acطى oo ficil mutacadi aw hamsawatow ka yimiday waana naaqis min xuruufi ficlihi wa bitaali cطaa'ika almiatana waa ku nasbiyey sidaas u jeeda wa min mithaali dalika maa rawaahu lmuwaطأ min qublati الrajuli imra'atahu اlwudu min qublati الrajuli ninka dhunkooshadiisa imra'atahu u dhunkoodo alwudu weesaa ku sugan min qiblat rajul waa jaar mujur khabar muqadam alwuduuna khabarkiisii waa laakiin imraatahu qubladaas qabala taqbiilana masdarka saxiixa ah qubla waa ismu masdar waa marka min qiblati rajuli imraatahu alwuduu waxaa laleeyahay waxaa weyaan waa isim oo ismumasdar weeyaan wa maca dalika imraatahu asaa nasbistay min qublati rajuli ninka dhunkaashadiiso imraatahu u dhunkooday alwuduu weyaan wa mima sumica min icmaali masdari ismi lmasdari qowl shaaciri ida saxa cawnu lkhaaliqi lmara lam yajid casiira min alaamaali ila muyasara kalaam jamiil idaa saxa hadou ansaxa cawnu lkhaaliqi allaha khaaliqa kaalmadiisu almar-a u kaalmeeyo lam yajid qofkaas heli maayo casiiran min alaamaali waxuu yidi diilayo wax ku culus mahelayo ilaa muyasaran inuu yahay mid u fudud maahin cawnu lkhaaliqi hadda fiiri almar-a cawnkaasoo ismu masdar icaana laga keenay icaanatana masdarka oo dhabta uu yahay markaasaa cawn laga keenay cawntii waxa waay min idaafati almasdari ilaa faacilihi alkhaaliqi almarana mafcuulkiisii waay waxaa kamid e eh bcishratika alkiraama tucadu minhum falaa turayan ligayrihim uluufa bicishratika alkiraama dadka fiicfiican oo aad la dhaqmaysid yaa tucadu minhum ayagaa lagaa tirinaya ee falaa turayan yaan lagu arkin oon lagu arkin waa nuunu towkiid oo ligayrihim ayagaas waxaan ahayn uluufan mid bartay ina tahay yaan lagugu arkin dadka fiican marka bicishratika dhaqmadaadu alkiraama aada la dhaqmatay cishradaas waxa weeyaan ismu masdar alkaraamayna mafcuul u qaadatay ayib intaasoo dhan waxa weeyaan adiladaasoo badan wuxuu u sheegay shaarixa hadeertaan inuu kuu caddeeyo ana qowla اlmusanifi walismi masdari camal kalaam saxiix fii maxalihi inuu yahay waqad nuqila min jamaacaati kahiira min alcarabi icmaalahum lismi اlmasdari camal اlmasdari markaasuu wuxuu ri wabacda jarihi aladii udiifa lah kamil binasbin aw birafcin camalah kamil dhamaystir binasbin ku dhamaystir aw birafcin ku dhamaystir camalahu bacda jarihi markii uu jara kadib alladii jarka udiifa lahu masdarkii haddii aada faacilkiisa u idaafaysid midkii ka dambeeyane ku nasbi ama ku rafci bimacnaha masdarkii haddii masdar mudaaf uu yahaa laga hadla saddex nooc u ahay in kaana almasdaru qad udiifa laa yakhluu min amrayni ima an yudaafa ilaa faacilihi fayajibu nasbu mafcuulihi fi ma bacdu haddii faacilki loo idaafeeyo camalkiisa mansuubku dhamaystir waa sida badan waaye an yudaafa almasdar ilaa faacilihi wayaأtii mafcuuluhu mansuuban wixii maanta dhan soo akrinayna weeyaan marxalada labaad an yudaafa almasdaru ilaa mafcuulihi mansuubkiisaa loo idaafeey fayaأtii faaciluhu marfuucan faacilkiisa wuxuu imaanayaa asoo goda labadaas macno kuu jeedaa markaan wa bacda jarihi masdarka jaritaankiisa kadib aladii udiifa lahu midkii loo idaafay ou jaray liannahu haddii faacilka loo idaafeeye majruurun waa asigaana jartay mudaafka yacmalu fi lmudaafu ileyh cala alqowli saxiix haddii marka midkood loo idaafeeyo ou idaafa ku jaro kamil dhammaystir binasbin kordhiga camalahu ku dhamaystir aw birafcin ku dhamaystir camalahu marka waxa wey laa yakhlu ima an yudaafa ila faacilihi اlmarfuuc fayaأtii mafcuulhu mansuuba aw اlcags intaas kali a waxada meeshan uu kaaga hadlay waa kan shaarixa ku miithaaliyey ka qowlika weeyaano cajibtu min shurbi zaydin zayd cabitaankiisaan la yaabay alcasala uu cabo marka fiiri shariba zaydun alcasal ayuu ka yimid asalkiisa ficilkiisa marka min idaafati اlmasdari shurbin zaydin ilaa faacilihi alcasla mafcuulkiisana waa soo lagu dhamaystiray ayib waxaa laleeyahay waxaa banaan inaad tiraahda cajibtu min shurbi اlcasali zaydun laakiin laqbada waa inaad ku keeni kartaa markii mafcuulkiisa loo idaafeeye laqbadiisa way ka duwan tahay markii faacilka loo idaafeey cajibtu waan la yaabay min shurbi اlcasali casalka la cabitaankiisu zaydun ou cabo ha markaas faacilki sidii in ku keenta lagaa rabaa min shurbi اcasli casalki cabitaankiisa zaydun ou cabo marka fiir zaydka faacilnimadiisa waad ku keentay mafcuulkii walow udiifa ila masdari macnihiisana waad ku keentay waana yaryahay baa layidhi wa minhu qowluhu tacaala sida noo imaan doonto aayaad badan baa ku soo xariirsaday oo markii asiga laakin asoo hadda faacilkiisa loo idaafeey ma ah asoo mafcuulkiisa loo idaafeeyey hal huna kaashifaatu durihi hal huna kaashifaatu durihi waa soo taas meel kale noogu imaan doonta waxaa kamid ah qowl shaaciri tanfi xasaa yadaaha alxasaa fi kuli haajiratin nafya daraahimi tanqaadu sayaariifi wuxuu leeyahay asoo faacilkiisa loo idaafay waxaaba kamida qowlullahi tacaala walowlaa dafcu llaahi nnaasa haddaanba soo sheegnay dafcu llaahi fiir markan udiifa ilaa faacilihi fajarahu dafcu llaahi marka faacilkii haddaad ku hoos dhigtay mafcuulkiisana iska keen asoo mansuub e ah, walowlaa dafcu llaahi annaasa yaa ka mid e aayaddaasaan raadinay ayib waxa weeyaan qowla shaaciri tanfi yadaaha waxay ku anfisaa labadeeda lugoodoo horo alxasaa qaruuraxa fii kuli haajirati waqti duhur dhammaantiis nafya daraahimi daraahimta la tuuritaankeedo tanqaadu sayaari fi qolada wax sarafto markay wax tirinayaan tuuranto waxaa waay ninka oo saraafka ah waagii hore waxa weeyaan lacagaha waxay ka samaysaan jireen dahab iyo fido ninka wax oo kala yaqaano marka loo keeno lacagtuu tirinaa midka saas uu leeyay midka oo ku jiraan oo maqshuushka ah oo aan jirin islamarka waa ka bixina soo tiradiis iska wata dhag dhag dhag dhag marka boqolkii loo dhiibay toddobaatan uu kasoo reeba soddon banaanka uu tuuray wuxuu ku leey wax jira ma ah waxaasoo kale marka wuxuu ku shabahayaa markay hashiisa ordayso lugaha qaruurax ay ku kala tuurayso waxaad moodaa in lacag tirinayo oo lacagta oo bololka oon jirin ka dhex tuurayo siday tahay oo kale ayaad moodaa buuri ayb marka waxaa wey maxalu shaahidka nafya daraahimi daraahimta nafyinteeda udiifa almasdaru ilaa mafcuulihi oo daraahimta markaasuu faacilkii oo marfuuca keenay kamil birasbin aw birafcin camalahu sidaasuu ula jeeda waxaa kamida ah qowl shaaciri afnaa talaadii wamaa jamactu min nashabin qarcu lqawaafizi afwaahu labaariqi uu yiri afnaa talaadii maalkayga waxaa dhameeyey iyo wamaa jamactu min nashabin waxaan xoolo jamciyo dhan qarcu lqawaafizi macnaha dhalayaasha afkalooda lagu garaaco qarcu lqawaafizi dhalayaasha la garaacitaankooda afwaahu labaariqi ay garaacdaan ama qawaafis koobabkii afwaahul abaariiqi ay garaacaan koobabkii afafyaalkoodii xooleyga waxaa dhami kulaa sideen dadka shaahiga iyo waxa ugu subay casiirka marka wuxuu ka dhiganayaa hadirtaan wuxuu ula jeedaa markuu leeyahy qarcu lqawaafizi markuu leeyahy macnaha waxaa weyaan jelmadihii afka markii wax lagu shubaas oo lagu dhafuray markii wax la dhameeya waxaan leehay hala shubo casiir hala keeno waxshaa hala keeno wax fulaan hala keeno saan u leeyahy xoolahaygii oo dhan wixii maal aan kulmiyo dhamaashay ku baxeen qarcu lqawaafizi koobabkii la garaacitaankooda afwaahul abaariiqi ay garaacaan marka hadda min idaafati lmasdar ilaa mafcuulihi huma jaaa alfaacilu marfuucan afwaahudaas waa ayib markaasuu musanifku wuxuu uri wajura maa yatbacu maa jura waman raaca fi litbaaci lmaxala faxasan ayib markaasuu uri wajura waxaa waa la hoos dhigaa wajura waa la hoos dhigay maa yatbacu waxa raacaya maa jura wixii la hoos dhigay waman raaca ninkii ilaaliyo fi litbaaci raacitaankane almaxala ninkii ilaaliyo faxasanun waa wanaagsan yahay wuxuu ku leeyahay masderkii haddii faacilkiisa loo idaafeeyo faacilkii marfuuc waa ee majruur waaye markaan faacilkaas majruurka ah haddii wax lagu soo cadfo in jarki loogu cadfana waa bannaan tahay oo midka lagu cadfa in la keeno asoo majruur ah in maxalkiisa oo marfuuca ah, in la fiiriyo marfuucna lagu cadfana waa bannaan tahay wa waa la jaraa maa yatbacu wixii raacayo maa jura wixii la hoos dhigay waman raaca ninkii ilaaliya fi litbaaci waman raaca ninkii ilaaliyo fi litbaaci raacsiinta oo almaxala laga raacsiiyo fa xasanun waa wanaagsan tahay ayib marka fiiri fi litbaaci midka eh, haddii macnaha waxa ujeeda hadirtaan cadaf maaha waa cadafka xataa wuu imaan karaa hadda hadii la yidhaahdo fiiri cajibtu min shurbi zaydin zaydkaas hadirtaan wa waa mudaafu ilayhi laakinahu fi lmacnaa faacil masdar waay hadii zaydkaas wax laga sifeeyo oo la raacsiiyo markaan waxaa banaan in tiraa cajibtu min shurbi zaydin adariifi oo marka tira liannahu zaydki lafdi ahaan waa hoos dhigan yahay dhariifi oo oo macnaha oo sifa ah raacsi oo majruur ah ama waxaa tira cajibtu min shurbi zaydin adariifu dheh ayadana waa kuu banaan tahay buu ku leeyahay laakiin waxaa badan lafdiga in la raacsiyo cadafkiina waa lamid ina tiraa cajibtu min shurbi zaydin wa camran iyo camrin ina tiraa waa kuu banaan tahay ayib markaasuu wuxuu iri waxaa ka mid ah ficlan ayadoo maxalka la raacay aad bay u yartahay laakin laakiin undur xataa tahajara fi اrawaaxi wahaajaha طalaba اlmucaqibi xaqahu اlmadluumu ayib xataa tahajara fi اrawaaxi waqtiga oo duhureeyadii iyo macnaha u baxay waay wahaajaha wuu kiciyay طalba almucaqibi ka طalabi اlmucaqibi mucqibi ama mucaqibi ninka raadsanaya dalabkiisa xaqahu ou raadsado almadluumu mucaqibkii almadluumu ee la dulmiyey fiiri طalaba almucaqibi ninka raadsanaya dalabkiisaoo kale xaqahu u raadsado min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi huma jaءa mafcuuluhu mansuuban almadluumu marka mucaqibkaasay raacsan tahay qasiidadana waxaa waay godaal bay ku timide marka waxay daliil u tahay annahu yajuusu itbaacu lmaxali sidaas u jeedaa ayib marka eh, almuhim waxa weeyaan mafcuulka haddii loo idaafeeyana sidaas waay haddii la yidhaahdo cajibtu min shurbi اlcasali zaydun ood casalkaas aad rabtid aladiida aladiidu aladiida i alladiidii waad dhihi kartaa liannahu casalkii haddii asalkiisi uu mafcuul ahaa maantana maxalkiisii ou hadda daahir ahaana uu hoos dhigan yahay inaad alladiidii tiraaho casalkii raacsiisid oo lafdiga aad ka raacsiisid inaad alladiida tiraahdood maxalka ka raacsiisid waa banaan tahay in kaana dalika qad nuqila icmaalu ismi lfaacili ka ficlihi ismu faacili fi lcamali in kaana can mudiyihi bimaczili wahuwa liyastifhaaman aw xarfa nida aw nafyan aw jaasifatan aw musnada waqad yakuunu nacta maxduufin curif fayastaxiqu alcamala aladii wusif wain yakun silata alfal fi lmudi wagayrihi icmaaluhu qad irtudi facaalu aw mifcaalu aw facuulu fi kahrati can faacilin badiilu fayastaxiqu maa lahu min camali wa fii faciilin qaladaa wa facili wma siwa lmufradi mithlahu jucil fi lxukmi wshuruudi xayثu ma camil wansib bidi licmaali tilwan wkfidii wahwa linasbi maa siwaahu muqtadii wajrur aw insib taabica aladii nkhafad kamubtagi jaahin wamaalan man nahad wakulu maa qurira lismi faacili yucطa sma mafcuuli bila tafaaduli fahuwa ka ficli siiga lilmafcuuli fi macnaahu kalmucطaa kafaafan yaktafi wqad yudaafu da ila اسم murtafic macnanka maxmudu lmaqaasid اlwaric maadaama hadda masderkii uu ka soo baxay musanifka inta wuxuu noogaga hadlayaa isimkii faacil isimka faacil waxa weeyaan waxaa la yihahdaa maa dala cala alxadathi wa faacilihi xadath iyo faacilkiisiyuu ku tusinaya ismu اlfaacil hadaa tiraahdo adaarib hadaa tira isim faacil waay darbi oo xadathna waa ku tusina cid wax garaacdayna waa ku tusina liannahu daarib shaksiyaa laga hadla oo darbana oo kale lamid ma ah markaasuu musanif wuxuu ku yiri ismu faacilin isimka faacil fi lcamali camalka xaggiisa ka ficlihi buu lamid yahay goormou lamid noqonaya in kaana haddii uu yahay bimaczilin mid ka fog can mudiyihi maadigiisa hadduu ka fog yahay isimka faacil min alasmaaءi alati tacmulu camal alficli fayaakhud faacila wa mafcuula aw mafcuulayni in kaana ficlu yatacadى ilى dalik marka isimka faacil min alasmaaءi الsabca alati tacmulu camal alficli lakin hada alfaacil aw hada ismu اlfaacil laa yacmalu camala ficlihi إلا إذا kاna بمعنى الحاaل والاستقبال in kاna can mdihi بmczn saas ujeeda oo msdrkii buu ku dhow yahay markaasaa yihi اسم فاacili اسمka فاacل في الcmل cmlka wuxuu kala mid yahay ka فiclihi oo kale laakiin waa goorma in kaana isimkii faacil haduu yahay bimacsilin mid ka fog can mudiyihi maadigiisa haddii uu ka fog yahay waxaa banaan baa laleeyahay in ficilkiisa camalkiisa la siiyo oo la yidhaahdo haadaa daaribun zaydan in la yidhaahdo daaribun zaydan marka daaribun markuu khabar noqdo haadaa daaribun mubtadici khabar aad ka dhigtid yaa le daaribun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiru huwa zaydan mafcuulu bihi saas daaribun ma zaydan alaleeyahay laakiin haddii bimacnaa amsi ou yahay oo haadaa daaribu zaydin ams hadday tahay waxaa leey mafcuul laguma nasbi karo oo lama camal sii kara baa laleeyahay oo nasbi lafdi ahaan lama sii kara yajibu idaafatuhu wa ilgaa'uhu can ilcamal sida qowlka raajixa wa calayhi ljumhuur sidaas waay ayib kasaa-i iyo majmuuca waxay leedahay isimka faacil laa farqa bayna an yakuuna bimacna almaadi aw bimacna alxaali aw alistiqbaal wa kuluhu yacmal wa min dalika qowl اllahi tacaala wa kalbuhum baasitun diraacihi bilwasiid wa kalbuhum baasitun hadda fiiri kalbuhu mubtada baasitun khabar markaasaa yihi baasidkii min basata uu ka yimiday isim faacil weeyaan faacilkiisana damiir mustatir jawaasan taqdiruhu huwa bdiraacayhi mafcuulkiisii buu qaatay marka waana bimacna almaadi asxaabu lkahfi baa laga hadlaya marka inay camal fali karuu daliil u yahay bay leeyihiin laakiin qoladan waxaa laleeyahay axyaanan akhbaartii horoo tagtay yaa waxaa marba loo xikaayoonaya kaannaha waaqica xaaliyan xikaayat lxaal waxay ku magacaabaan waay marka qaacidadasaan loo jibinin awlى min icmaali ismi اlfaacili bmacna اlmaadi waxaa ka wanaagsan an tujcala hadihi alqisa kaanaha xikaayatu xaalin oo wax hore u dhaca waxaad ka dhigaysaa wax maanta dhaca oo kale xikaayat alxaal saasaa la yidhahda ayib markaa sababta waa lees weydiiyey oo ficilka isimka ma oo faacil markuu bimacna almaadi yahay muxuu camal waaye waxaa lagu leeyahay ficilka camalka lagu yaqaana mudaarica wa isimkii shabaha min xaysu lafdi ka shabaha yaa camalkiisa la siinaya laakiin maadigii waa kala duwan yihiin hadda fiiri daarib haddaa tirahdid wasankiisa yadrib uu la mid yahay liannahu xarfu lawal waa maftuux thaanigiisa waa maskuun wa waa mutaxarik raabicana waaba xarfulcraab waay marka baynamaa daraba iyo daarib hadda wasan ahaan lafdi a ah way kala fog yihiin hada huwa waxay leeyihiin sababtooda kaas weeyaan midda kalena tajribadii iyo istiqraa ayaa lagu sameeyey lama arkin isim faacil oo camal falaya idaa kaana bimacna almaadi ka camalihi idaa kaana bimacna alxaal walistiqbaal taasaana asal u ah markaasuu musanifku wuxuu iri in kaana haddii uu yahay bimaczalin mid ka fog can mudiyihi oo wawaliyana ou la xariirsado istifhaaman ou la xariirsado istifhaam inuu ka hormaro aw xarfa nidaa inay ka hormaro aw nafyan inuu ka hormaro aw jaa u yimaado isimkii faacil sifatan xaal uu yahay ay limawsuufin aw musnadan ou noqdo khabar waxaa lagu leeyahay isimka faacil lamaa yacmalu camala ficlihi laa budda wa an yactamida calaa shayin qablahu ima an yakuuna dalika shay istifhaama adaaribun zaydun camran ala leeyahay ko aw xarfa nidaa yaa طaalican jabalan aw nafyan maa daaribun zaydun camran aw jaaa sifatan asigiyaa wuxuu noqday sifa ka horeyso you raacay ayadana waa lamid zaydun daaribun camran waa markuu khabarka yahay zaydun aw musnadan aw musnadan haddaa tiraa maratuhaa sifadii marartu birajulin rajulka oo daaribin zaydan fiiri daaribinti hadda wuxuu ictimaaday rajulkaasuu sifo u yahay daaribtii sifay noqotay wamaa qablahu mawsuuf marartu birajulin daaribin zaydan waxaa lamid a ah baa lagu leeyahay inuu khabar dhaco aw musnadan an yaqaca wasfu khabaran zaydun daaribun camran haddaa tirahdid daaribun khabar waa marka mubtadaha ictimaadaysa khulaasat lqowl ida kaana ismu lfaacili bimacna alxaal wاlistiqbaal w maca dalika اctamada calى shayin qablahu min istifhaamin aw naxwihi fayajuuzu an yacmala intaas waay wwaliya inuu la xariirsaday istifhaaman istifhaam oo adaaribun la yidhaahdo aw xarfa nidaa yaa طaalican aw nafyan maa daaribun aw jaaa sifata marartu birajulin daaribin aw musnadan inuu asiga khabar noqdo musnad iyo musnad ileyhi lakin mubtada iyo khabarka labadaas waay markaasuu musanifku wuxuu uri waqad yakuunu nacta maxduufin curif fayastaxiqu alcamal aladii wusif waqad yakuunu isimkii faacil inuu ahaadaa la arkaa nacta maxduufin mid la xadfay inuu sifa u noqdo maxduufkao curifa la ogaado lidaliilin lagu ogaaday oo fa yastaxiqu wuxuu mutaysanayaa alcamal aladii wusifa camalkii aan soo tilmaanay oo anahu yacmalu camala ficlihi waxaa lagu leeyahay isimka faacil waa inuu ictimaadaan iri marka qaarkeed hada almuctamadu calayhi oo istifhaamka iyo keyrkiisa waa la xadfi kara laakiin in kaana yufhamu min siyaaqi اlkalaam marka yajuuzu an yactamida calى shayin muqadar walidalika yaquulu bn hishaam alansaari liana alictimaada cala lmuqadari kalictimaadi cala almalfuudi bihi sidaasuu leeyahy in la ictimaado mid la qadaray in la ictimaado wuxuu lamid yahay mid la sheegay oo kale marka waqad yakuunu isimkii faacil inuu noqdaa la arkaa nacta maxduufin mid la xadfayn sifa inuu u noqdo oo curifa laakiin la ogaaday maxduufka in la fahmi kala la rabaa haddii saas dhacdo fayastaxiqu waxu mutaysanaa alcamala camalkii aladii wusifa oo min icmaalihi icmaala ficlihi taasaa lagala jeeda waxaa lagu miithaaliyey qowl اllahi tacaala mukhtalifun alwaanuhu shiif hadeertaan mukhtalifun wa min annaasi waاddawaabi waاlancaami mukhtalifun alwaanuhu ayb mukhtalifun hadirtan hamsa kama horeyso nafi kama horeeyo xarfu nidaa kama horeeyo maca dalika alwaanuhu faacilow gotay marka maxaa lagu tilmaamayaa ay sinfun mukhtalifun alwaanuhu ilan asnaafaa lasoo tirinay asnaaftii marka waxaa kamid i sinfun mukhtalifun alwaanuhu qeybna macnaha waxaa weyaan alwaanti midabyaalkiisi wuu kala duwan yahay marka mukhtalifun taas ictamada calىa maxduufin wahwa mawsuuf w mukhtalifna waa sifa oo mawsuufkaasay u tahay sinfigoo mukhtalifun alwaanuhu mukhtalifun sifa waaye mawsuufkiisina maxduuf waaye wاlcibaara aw siyaaq اlaaya tadul calى dalika waxaa kamid a baa lyihi qowl shaaciri waka min maaliyin caynayhi min shayi gayrihi idaa raaxa naxwa اljamrati اlbiidu kadumaa wa kan badanaa maali-in mid buuxiya caynayhi labadiisa indhood min shayi gayrihi wuxuu asiga lahayn indhihiisa wax ka buuxiya muxuu badan yahay idaa raaxa hadday tagaan albiidu gabdhihii cadcaday ka dumaa boombaladoo kale ah eh, naxwa aljamrati hadday u tagaan meesha oo macnaha la tuuranayo waxaa waa wasfi daqiiq ficlan wuxuu u jeeda musanifka maxay badan yihin leey gabdhaha markay inay buurta ay tuurtaan jamaraadka loo jeedaa marka inay tuurtaan u baxaan dad badan oo markaa inta u istaagaan fiirsanay gabdhahaas inay fiirsadaan xaquma laha waa maali hayri oo zawjaad kale weeyaan inuu fiirsado isaga wax u banaan maaha macnaha ma u aha zawjadiisi ma ah wa kam min maaliin wa kam maali'in mid buuxinaya muxuu badan caynay min shayi hayrihi waxuusan lahayn idaa raaxa hadday tagaan naxwa aljamrati jamaraadka hadday u tagaan albiidu gabdhihii ka dumaa yani bahlahan ilmaha ku cayaaraan duma la yiraahda baahlahaasay u cadcadyihin gabdhuhu cadcad markay tagaan buurta inay jamrada ay gantaan dad badanoo indhaha ka buuxinaa maxay badan yihin wa ka maali'in a hadda loo jeeda maali intaas isim faacil waay walam yactamid calaa shayin qablahu liannahu kamtaas waxa asiga ma taraacsano marka waxaa lagu taawiilaya wa kam shaksin maaliin caynay shaktigaas mawsuufka ah a meesha ka maqan maaliina sifat lidalika almawsuuf almaxduuf waxaa kamid aha layidhi qowl shaaciri ka naatixin sakhratan yowma liyuuhinahaa falam yadirha wa awhaa qarnahu lwacilu waxaa loo soo qaataa mathalkan nin uu waxuusan waxwax ka qaban karin ninka isku baacinay markaasuu alayidhi ka naatixin badana nin hirtinayo sakhratan dhagax yowman maalin liyuhinahaa inuu daciifiyo falam yadirha ma dhibin wa awhal wacilu wacilkan baciidkii wuxuu daciifiyey qarnahu geeskiisa waxaa lagu yaqaanaa geedkaa baciidkaoo geesaha dheer leh galabta dhergo oo kale buuraha intuu la tago you madaxiisa iyo kula dagaalama maanta dhan yacni tadriibuu qaadanaa marka nin ah inta fiiriyey yaa wuxuu iri ninka oo waxa asiga wax ka keeni kara isku dhibayo sidii baciidkaas oo kale oo derbiga wax maanta eh, eh, dhagaxa garaacay uu lamid yahay fi nihaaya galabtii wuxuu baxaa asigoo geeskiisa ama uu jabay ama dhiigga uu ka daadanaya dhagaxiina waa iska sidiisa waxba iskama bedelin ulajeedada ka naatixin yaa loo jeedaa ay ka wacilin naatixin sakhratan maxay badan tahay saas wa marka istifaamki nidihina yaa taalican jabalan waataan kugu soo miithaali musanifku wuxuu leeyay wa in yakun silata alfa fi lmudi wagayrihi icmaaluhu qad irtudi wa in yakun isimkii faacil haddii uu yahay silata al al hadduu sila u noqdo fa icmaaluhu asiga camalsiintiisa qad irtudiya waa laga raali noqday fi lmudiyi ou ku camal falay iyo wuxuu leeyahay isimkii faacil haddii al ay gasho tan hore u soo neeriyey wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi alafcaali qal haddii al haday gasho awsaaftan isim mafcuul isim faacil hadday gasho wasfigaas wuxuu noqonayaa silo <clears throat> ashina mawsuulay noqonaysaa saas hadday dhacdo isimkii faacil wuu camal falayaa buu ku leeyahay isimkii faacil wuu falaya wa in yakun haddii uu noqdo isimkii faacil silata al silatan lial al haduu sila u dhaco fa icmaaluhu camalsiintiisa qad irtudiya waa laga raali noqday fi lmudi wagayrihi hadda waxaan soo niriyey isimka faacil waa inuu ka fogaadaa markii la camal siinayo bimacna almaadi inuu ka fog yahay can mudiyihi bimaczalin intana wuxuu ku leey al hadday gasho khalaas xaal iyo mustaqbal iyo maadi waa camalfala kulligiisba oo markaa maxaad leedahay haddaad tiraahda haada daaribu zaydan haddaad tirahdid amsi iyo gadan iyo alyowm kulli waa wada camal falay lianna ashaas bimacna ladii bay ka dhigan tahay haada daaribu zaydan ay ladii daraba zaydan waxaa weye daaribkaas bimacna alficlia lagu awilaa haddiiba marka booskii ficilka marka laa farqa bayna an yakuuna bimacna almaadi wa bayna an yakuna bimacna almudaaric waxba isma bedelaya baa laleeyahay ayib marka sidaas baa hadda isimkii faacil shuruudaas uu leeyahay oo intiba waa lagaa ku shuruudu ku sheegay haddii uu al wadanin inuu bimacna almaadi ahayn baa la rabaa haddana shay inuu ictimaado haddii uu markaa labadaas shardi o helo waa camal falaa haddii uu waayo shardi min shuruudihi laa yucmal wayaأtii maa mansuubuhu majruura bihi mudaafu ilayhi waayo hadday algashana fi kuli dalika waa camal falay facaalu aw mifcaalu aw facuulu fi kahrati can faacilin badiilu fayastaxiqu maa lahu min camali wa fi facilin qaladaa wa facili wuxuu ri intana wuxuu ka siiqaة اmubaalaga min alasmaaء alati tacmalu camal اlficli siiqaة اmubaalaga asalkeedana waxaa waaye taxawulu siiqati faacili lilmubaalaga wاtakhiir ilى facaal iyo wmaa bacdahu awsaanay leedahay isimkii faacila inta lasoo qaado yaa waxaa la keenayaa afcaashan daarib isim faacil ah soo wareejiya daraab u soo wareeji mid garaacid badanay noqonaysa ama waxaad leedahay midraab asna waa mid garaacid badan w ama facuul <clears throat> sifaadka ilaahay baa u badan iyo asmaadiisa samiicun caliimun ghafuurun waduudun intaas hadaad u fiirisa facaalun kuli asmaada ilaahay siiqatu mubaalaga raxmaan raxiim kulligeed waxa weyaan mubaalaqa wa macnaha waxa weyaan macnahay ku dhamaystiran tahay ninna waxa weyaan wixii u qabtaa loo loo buurbuuniya ilaahay subxaanaه wa tacaala asmaadiisana dalaalatuha calaa maa tadulu caleyh kaamilay ku tahay walidaalika se mubaalaqadeeda fi maxaliha markaasuu musanifku wuxuu ku yiri facaalun lafdigaas facaalka aw mifcaalun aw facuulun badiilun ay noqotaa fi kahratin waxa badan can faacilna badiilka noqota faacil oo isim faacile markii wax badan laga rabo awsaantaana loo bedelaa facaalu aw mifcaalu aw facuulu badiilun way can faacilin bay badiil ka tahay fii kahratin fi dalaalati cala alkahra wax badan markii ku tusi lahayd afcaashaana la keensanaa fayastaxiqu wow mutaa markaan maa dukira waade fayastaxiqu almadkuuru oo facaal iyo mafcuul iyo facuulkii maa lahu isim faacil wixii ou lahaa oo min camalin wuxuu isim faacil camal ou lahay afcaashaanna waa yeeshanaysaa mubaalaqadaa wa qaladaa midkan wuu yaraaday camal falka ah fii faciilin iyo wa waa ku yaraaday shan waa maxaan ku irahda abniyatu lmubaalaga facaal iyo mifcaal iyo facuul iyo faciil iyo facil shantaas waay saddex wuxuu ku yiri oo facaal iyo mifcaal iyo facuul ah faacilka ay naaib ka noqotaa fi dalaalati cala alkahra wahiya tacmalu camalahu khalaas intaha minha waxaa kuu soo haray laba wasan faciil iyo facil inay camalkii faacilka ay sameeyaan waa ku yar tahay yacni anahumaa yadulaani cala alkahra walaakin qaliilu camaluhuma camal alfaacili saas intaas keli aw waqaladaa camalkan aan kuu soo sheegay wou yaraadaa fii faciilin uu ku yaraadaa iyo marka sida raajixa waxa weeyaan amhilaة اmubaalaga ama afcaal اmubaalaga waxaa tiraabo siyaq اmubaalaga shantaas inay leedahay waay walaysa alamru kama qaala abu xayaan ou yiri ina hadihi الsiyaq yanqaasu ishtiqaaquha min kuli min masdari kuli ficli thulaathiyin mutacadin ficil kastoo mutacadi ah in facaal iyo mifcaal iyo facuul laga keensado waaba banaan tahay buu ku leeyahay oo hadda eh, saamicun samaaca laga keenaa qaatilun qataal a laga keenaa wahaakada asiga saasuu qabaa laakiin eh, naxwiyiintana waxay qabaan shantan siiqa keli ayay leedahay ayb marka amhiladoodu waa badan tahay mima sumica min carabi almawthuuqi kalaamuhum ama alcasala fa ana sharaabun uu yiri ama alcasala casalkii fa ana sharaabun mid cabid badanaan ahay fiiri sharaabti waxa weeyaan siiqatu mubaalaga mafcuulkeedina waa kaasa waa hormari casaladaas waay waxaa ka mid ah eh akhalxarbi labaasan ilayha jilaalaha walaysa biwallaaji lkhawaalifi acqala yani mafcuul hore iyo wax buu usoo qadamay ama akhal akhalxarbi xaanal aan ahay wuxuu leeyahay aniga dagaalkan walaal la ahay labaasan mid oo marasho badan baan ahayoo ilayha lahaa liajliha jilaalaha daa'iman eh, cambuurbireedka dagaalka loogu galay oo loogu talagalay mid weligay libistaan ahay walaysa ma aha ninkaas biwallaaji lkhawaalifi qaymoodka khaymayaalka kangelid badan ma aha acqala ee fadhiisiga badan acqala macnaha ninka la dabray waa ninaa is ammaanay waxuu leeyahy markii dagaalka aniga walaalan la ahay maalin meel qayli ka yeertabo dharka cambuurka oo dagaalka ayaan gishtaa buu ku leeyahy laakiin ma ihi dagaalka markuu dhaca ninka gadaal u laabto oo macnaha khaymaadka isku qariyo aniga ma ihi buu leeyahay ayb hadda waxaa loo jeedaa khawaalifka kuwa dib u dhaca asalkeedana waxay ahayd camuud acqala mid dabran oo markuu khaymada sii gala meeshas ku fariisanao dhaqaaqayni ma ahi ulajeedada waxa way labaasan oo facaalan ah yaa waxaa lagu camal sii jilaalahaa oo bireedki ah duruucdii waay fiiri marka labaasan facaalan sidai jilaalan mafcuul ay ugu dhacda fiiri ayib waxaa laga maqlaa layidhi carabta haddana oo kale inii lamin xaarun bawaa'ikaha inuu ninkii yiri mideeda cayilan inii lamin xaarun mid gowricis badan baan ahay bawaaika mideeda buuxbuuran yaan aniga gowricid badanahay fiiri man xaarun faacilkeedi waa mifcaal waay faacilkeedi waa asturan yahay bawaaika mafcuulkeedii waay facuulna waxaa kamid ah baa layihi qowl shaaciri cashiyata sucda low taraa'at liraahibin bidowmata tajrun duunahu waxajiiju qalaa wahtaaja lishawqi inahaa cala shawqi ikhwaani alcazaa'i hayuuju carabtii hore diinta de waxay u yaqaan ruhbaaniyiinta waay waxaa jiri jirta carab iyo iyo iyo yahuud iyo nasaara dad oo meela eh, ku cibaadeysanaya ay arki jireen markaasuu uri cashiyati sucda gabadha liidaa sucda galabteedii law taraa'ad liraahibin hadday nin raahib isu tusiso oo bidowmata bidowmati ljandal meel yihahda bayna madiina washaam udhexayso tajrun ay tujaarun waay dad tujaar ena duunahu ay ka sokeeyaan iyo waxajiijun dad xajiya oo xaajinaya qalaa diinahu diintiisu uu caroolahay ninkaas raahibka ah hadduu gabadhaas isu muujiso iyadoo dad oo tujaar iyo xajuuj oo xujaaj ah ay meesha joogaan qalaa diinahu diintiisu uu carool lahay wahtaaja lishawqi wuxuu u kici lahay buu leeyay jacaylka awgeeda kici lahay inahaa gabadhaas hayuujun mid kicin badan waayo cala shawqi ay kikicisa ikhwaana alcazaa walaalihii dadka oo sabar kale inay shawqi ku kiciso macnaha ninka ruubaanka ah wa ruubaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illahi famaa racowha xaqa ricaayatiha beenay sheegeen fidrada bani aadamka ilaahay wuxuusan ku waajibina isku waajib yeeleen oo ninka raa'ibka uu leeyahy aniga naag ma guursanay marka siduu meeshaas ugu jiro marka dambe maxaa samaynayaa wuxuu dadku u sheegayna ma khilaafi karo naag ma guursan karo inuu turuq multawiya ou aado oo caruur yar kufsado oo balaaya dadka hadda qasaawisada lagu magacaabo oo kanaaista rabbaaniyiinta caruurta dhan ay dhammeeyaan fisqi iyo fujuur liannahu tabiicada ilaahay uu dadka ku abuuray wax khilaafsanay sheegteen oon ilaahay ku caabudayna ilaahayna kuma farad yeelin marka ninkaasu siduu meeshaas ugu joogo gabadhan hadday u muuqata diintiisa wuuba ka tegi lahay buu iri marka ulajeedada waxa weeyaan hayuujun cala shawqi ikhwaana alcazaai facuul hayuujun mid kicin badan waa ikhwaana alcazaai dadka sabar kale lagu yaqaano cala shawqigay ku kicin badan tahay hormaray jaari majruurna waa qaadatay marka saddexdii ficil waa kuwaas saasay u camal faleen faciil iyo facilna ficilkooda waa camalkooda waa yaryahay markaasuu wuxuu ka mid ah buu leeyahay xadirun umuuran laa tadiru wa aaminun maa laysa munjiyahu min alaqdaari waxa weeyaan facilun mithaalkeedii xadirun waa mid ka digtoonaasha badan umuuran ou ka digtoonaasha badan yahay umuurtoo laa tadiru aan dhibaynin wa aaminun waa mid aamin badanoo maa laysa munjiyahu wax korinaya min alaqdaari ka badbaadina ay jirina waa iska aaminah ninka ilaahay hadduusan ku xirmin waxaan wax laga cabsada ahaynoo ka cabsanah hebloobaa fiirinaya ninkaanasaan isixiraya owliyada i dhaawacayso maanta dhan xoola ku bixina oo waxa aan waxba ka tarayn hadduu ilaahay ku xirmane aan waxba ka tari lahayn buu maanta dhan ka cabsanaya cagsigiisa wixii dhibka keeni lahayne makataga salaadii iyo waajibaadkii iltizaamkii oo la rabay inuu qabsadana waa aaminaho ilaahay subxaanah watacaala wax iguma samaynaya buu leeyahay marka wixii dhibka dhabta kaga imaan lahay nama samaynayo wax dhib ana waxa weeyaan wuu samaynaya ayib marka waxa weeyaan xadirun umuuran xadirun huwa faacilkia meesha ku qadaran umuuranna waa lagu nasbiyey waxaa kamid ah laleeyahy iyadana sidaas oo kale ataanii anahum masiquuna cirdi jixaashu lkir malayni lahaa fadidun ataanii waxaa ii yimid anahum ayaga masiquuna cirdi inay macnaha cirdigayga inay googoynayaan jixaashu lkirmalayni hum jixaashu lkirmalayni waa meesha kirmalayn la yihahdo dameerihiisa lahaa fadidun coday leedahay marka masiquuna cirdi isimkaas hadda isim faacilo jamca waa jamc mudakar markaasuu cirdii mafcuulu bihi kaga dhigay ayb wa wa waa facilkii weeyaan ayib faciil hadda musanifku ma uusan mithaalin mana ii muuqato meelay hadda ay uga muuqato a waxa weeyaan faciil wuxuu ku mithaaliyey qowlu bacdi اlcarabi in allaha samiicu ducaaa man dacaahu ina allaha samiicun allihii maqlid badan waa ducaaa man dacaahu ninkii barya ducadiisa samiicun huwa ducaana mafcuulkeeda loogaga dhigi ayb wamaa siwa lmufradi mihlahu jucil fi lxukmi washuruudi xaytu maa camil wuxuu ri musanifka wamaa siwa المفرد mufradki wixii kasoo haray jucila mihlahu mithla lmufrada laga dhigay fi lxukmi yaa lagala mid dhigay io wa shuruud yaa lagala mid dhigay xaysu maa camila hadda maanta dhan waxaan soo miithaalinaynay isimka faacil isimka faacil asoo mufrad aan soo miithaalinaynay siiqat lmubaalaga sidaas oo kale markaasuu wuxuu ku leeyahay isimka faacil haddii tathniye uu yahay ama jamac mudakari saalim uu yahay ama jamac muanathi saalim uu yahay waxaa la siinayaa camalkii isimkii faacil mufradka ahayd baa la siinaya markaasuu uri wamaa siwa lmufradi mufradkii wixii kasoo haray mufradkii aan kuu soo sheegay wixii kasoo haray oo tahniyada iyo jamica ah jucila mithlahu mithl mufrada laga dhigay oo haddii addaaribu mufrad ay camaleysa ad zaydan addaaribuuna zaydan addaaribaatu camran waa la mid fi lxukmi bay kala mid tahay oo annahu yacmalu camal alficli washuruudi oo in kaana can mudihi bimaczilin wawaliya istifhaaman shuruudaasa u taal hadday alwataanne waa camal falayaan xayثu maa camila marka waxaa kamid ah laleeyahay asigoo isimkii faacil oo jamac ah qowl اllahi tacaala wاdhaakiriina allaha kathiira wاdhaakiraati wاdhaakiriina fiiri allaha adhaakir isim faacil waay jamca laga dhigay oo mudakari saalima ah, allaha buu nasbistay waxaa kamid i ah qowl اllahi tacaala hal huna kaashifaatu durihi ama hal huna kaashifaatun durahu laba qira o mutawaatir a ah waay marka kaashifaat waa jamcu muanath saalim waay maca dalika camila hada اljamcu camala ismi اlfaacili durahu fi qiraءati duri can abi camri waa lagu nasbiye hal huna kaashifaatu durahu waxaa lamid eh khusha can absaaruhum yaa lamid fiiri khusha can jamcu khaashicin jamc waa khusha can absaaruhum ou gotay liannahu ficilkiisaa laazima marka waa ka isimkii faacil iyo asiga waa isla mid wamaa siwa lmufradi mufradkii wixii kasoo haray jucila mithlahu mithla mufrada laga dhigay fi lxukmi baa lagala mid dhigay washuruudi xayثu maa camila markuu meeshuu camal falabo waxaa kamid a baa lihi qowl shaaciri ثuma zaaduu anahum fii qowmihim gufru danbahum gayru fukri ثuma zaaduu khasaaishaas kale waxay dheeraad ay ku darsadeen anahum fii qowmihim markay qowmkooda dhex joogaan gufrun kuwa dhaafis badan waaye dhanbahum ama gufrun kuwa dhaafo waaye dhanbahum dembiyaalkooda hayru fakrin hayru muftakhiriina marka gufruntaas oo oo jamcu haafir ah yaa lagu keenay ayib markaasuu musanif wuxuu ri wansibid licmaali tilwan wakfidi wahwa linasbi maa siwaahu muqtadi wajrun aw insib taabica ladii khafadka mubtagi jaahin wamaalan ma nahad wansibku nasbi bidil icmaali midkan camalsiinta u saaxib eh tilwan ku nasbi mid asiga raaco wakhfid hoos dhig wahwa midkaas tilwiga ah wixii eh, muqtadin mid keena waa linasbi maa siwaahu wahwa midka la camal dheh muqtadin mid keena waa linasbi maa siwaahu wixii asiga kasoo haray inuu kor dhigto macnaha waxa weeyaan isimkii faacil haddii la camal siiyo isimkii faacil haddii la camal siiyo waxa weeyaan wixii ka soo haray mathalan isimkii faacil haddii mafcuulkiisa loo idaafeeyo ou ficilka asalkiisana laba mafcuul ou qaadanayay mid haddii loo idaafeeyo midka kale nisbadiisa waa lagama maarmaan sidii aan hore usoo sheegno ficilka haddii laba mafcuula uu gudbayo hal mid haddii naaibulfaacil looga dhigo inta kale waxaa weeyaan in loo nasbiyaa waajib ah eh. waataan hore usoo niri wamaa siwa raafici mimaa culliqa binasbi lahu eh, muxaqaqa waataan hore usoo dhaafnay marka wuxuu ku leeyay wansib nasbi bidil icmaali midkan camalsiinta u saaxibka tilwan midka asiga raacsan ku nasbi oo haadaa daaribun zaydan dheh oo mafcuulkiisa ku nasbi wakfid hoos dhig oo haadaa daaribu zaydin mafcuulkiisa uu idaafay labadaba waad heli karta wahwa midka oo camal falayane muqtadin mid keena waaye isimkii faacil linasbi maa siwaahu wixii kasoo haray in la kordhigo haddii isimkii faacil laba mafcuul ou u gudbo hal midka horoo asiga la xiriira ama ku kordhig ama uu idaafay kaas khiyaar adaa iska leh wixii ka soo haray muqtadin linasbi maa siwaahu mathalan waxay tahay haadaa muctin zaydan dirhaman tiri haadaa muctin zaydan dirhaman hadda fiiri markaan haddaa tiraahdid zaydkaas khiyaaraad u leedahay ama ku nasbi oo dhe haadaa muctin zaydan dirhaman mafcuulka hore ku nasbi ama uu idaafay haada mucdii zaydin zayd mid siinay dirhama siinay zaydka hore khiyaaraad ku leedahay wansi bidilcmaali tilwan wakfidi ama ku hoos dhig ama ku kordhig mafcuulka horo isimka faacil ama ku god ama ku nasbi khiyaaraad leedahay ko laakiin mafcuulka labaad khiyaar uma lihid wahwa linasbi maa siwaahu muqtadin wixii ka dambeeya waa lagu nasbina dirhamanta waa inaad kahordhigtaa markaas dirhamka waa inaad kahordhigtaa marka waxaan ogaanay sidii in allaha baaligu amrihi fiir mafcuulkaas horo ama uu idaafay in allaha baaligu amrihi ama in allaha baaligun amrahu labada wad waad heli karta midka isimka faacil raacaya inaad u idaafaysid iyo inad ka jirtid waa heli kartaa laba qira mutawaatir baaligun amrahu baaligun amrihi ayb sidaas oo kaletaan hore usoo sheegnay hal huna kaashifaatu durihi kaashifaatun durahu laakiin kan dambo oo ku xigo khiyaar umalihid waa inaad nasbisaa ayb inii jaacilun fi lardi khaliifatan oo kale waa ayib marka wajrun aw insib taabica ladi اnkhafad ka mubtagi jaahin wamaalan ma nahad wajrun hoos dhig aw insib nasbi oo kordhig taabica aladi inkhafada taabica aladii kii midka raacay inkhafada hoos dhigmay ka mubtagii jaahin a mithaalkiisa u yahay ka mubtagii jaahin midka jaah raadinaya iyo wa maalan maal man nahada ninkii oo macnaha usu istaaga la yihahdaa nahad intahada ninka macnaha waxa oo u diyaar garoobo marka tanna mas'alo kale waay wuxuu kuri isimkii faacil waa taan iri mafcuulkiisa hore waa lagu idaafeyn karaa ama waa lagu nasbi karaa in la tanwiiniyo mafcuulkaas horo haddii taabic ou raaco faacila isim kalaa raacay oo lagu cadfay isimkaas lagu cadfayo ama maxalka ka raacsiyo nasbi ama lafdiga ka raacsiyo jar intaas keli ah waa beytkan wajrur hoos dhig taabica aladi khafada wansib taabica aladi khafada wajrur hoos dhig aw insib kordhig taabica aladii kii midka raacay inkhafada mafcuulkii isimka faacil lagu hoos dhigay midka raaco ama kor dhig oo maxalka kaga cadaf ama hoos dhig lafdiga kaga cadaf ka qowlika weeyaano man nahada ninka macnaha ee istaagay maal inuu raadiyo mubtagii jaahin iyo wa maalan mubtagii jaahin jaah ninka raadiyo iyo wa maalan maal man nahada weeyaan waad is cagsi kartaa fiiri hadeertaan mubtagii isim faacil waay mafcuulkiisi baa loo idaafay oo jaahin ah nin jaah macnaha sumcad raadinay waa loo idaafay marka jaahiga waxaa lagu soo cadfay maalana lagu soo cadfay ayib marka jaah min xayثu اlmacnaa maxalka mafcuul bihi buu ka yahay oo min idaafati اlmasdari ilaa mafcuulihi waay mubtagii jaahin mid jaah raadina jaahiga waa la raadina mafcuul waay wa maalan markaas laba khiyaaraad u leedahay maalkaas inad jaahad raacsiis sidoo tiraahda ka mubtaqii jaahin wa maalin inad tirahda ood lafdiga ka raacsiis iyo inad jaahin maxalkiisa ka raacsiiso maadaam fi maxali mafcuul uu yahay wa maalan inad tiraha labada waa kuu banaan tahay sidaasuu ku leeyahy waxaa lagu fasiray oo lamid ah lihi qowlullahi tacaala wajaacilu leyli washamsa oo shamsi haddii la yidhaahdo oo lafdigaa laga raacsi leylki wa jaacilu leyli allihii habeenkii ka yeelayo waa iyo washamsa iyo washamsi labadaasba waa la akriye marka isimkaas oo wamaalanta ah hadda musanifka soo u wado maxalkan kan hoo laga raacsiinaya qolana waxay leeyihiin ficila loo qadarayaa oo ka mubtaqi jaahil aladii ybtaqi maalan ficil muqadar ah ayaa maalinta lagu nasbina liannahu isimka faacil mafcuulkiisa in lagu cadfaahu mashhuur ma ah baa leeyahy macnaha saxiix ma aha wain kaana mashhuuran cinda nuxaat ayib markaasuu wuxuu ku leeyahay min dalika qowl shaaciri alwaahibu lmiati lhijaana wacabdaha tuzaji baynaha tuzaja baynaha atfaal aw tuzaji cuudan tuzaji baynaha atfaalaha buu ri alwaahibu lmiati ninka boqolka oo hibaynaya alhijaan macnaha waxa weeyaan hijaan waxaa lagala jeedaa kuwa oo cadcad waaye ayib io wa cabdaha adoonkii qowsaarka u ahay ninka hibaynay cuudan xaaliga kuwa la turcinay tusaji ama iyadoo macnaha socodsiinaysa beynaha atfaalaha caruurteeda boqol halaado caruurteeda mac adoonkeeda waata ninka hibaynay buuri marka fiiri alwaahibu lmiati lhijaani wa cabdaha alwaahibu lmiati miatidii hoos dhigan oo mafcuulkii oo oo faacilka u yahay yaa wa lagu soo cadfay sidaasuu ku leeyahay waa bannaan tahay waxaa lamid ah qowl shaaciri hal anta baacithu baacithu diinaarin lixaajatina aw cabda rabbin akhaa cawni bni mikhraaqin uu yidhi hal anta adiga baacithu diinaarin ma tahay nin diinaar nool soo dirayo lixaajatina u soo dirayo aw cabda rabbin oo soo diraya ninka cabdi cabdirabbi la yidhaahda akhaa cawn ibni mikhlaaqin xaal u yahay ninka cawn ibni mikhlaaqin walaalkiis fiiri hal anta baacithu diinaarin baacithu ism faacil wa diinaarin oo mafcuulkiisa loo idaafay markaas aw cabdadii awdi waa xarfu cadaf uu ku cadfay cabdigii wuxuu ku cadfay diinaarkii oo hoos dhigan markaasuuna kor dhigay intaas waa bannaan tahay buuri wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin